alxamdu lilahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihudaahu wabacd faalsalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakaatu waxaynu biidni illahi tacaala dib u bilaabeynaa majaalistii ku saabsanayd kitaabkeennii saddexaad ee aynu ka dhiganayno fanka la yidhaha culum اlxadiid ama usuul اlxadiid الnabowi salى اllahu alayh wasalam kitaabkaas oo la idhaha tafsir اlbaadiyin biiصطilaaxaati اlmuxadisiin waxay inoo joogtay mabxaska ama baabka uu sheekhu kaga hadlay xadiiska marfuuca darsigii u dambeeyey aynu akrinay wuxuu ku saabsanaa eray bixinta almarfuuc iyo macaani macnaha looga jeedo iyo waxyaabo hoos yimaada oo uu sheekhu tilmaamay waxaynu ka bilaabeynaa safxadda lix iyo tobnaad almusnad soo saama nacam muxadisiintu waxay yidhaahdeen raximahum اllah طaalib اlcilmi wa طaalib اlxadiid طaalib اlcilmi wa khaasatan طaalibu xadiidi rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalama saddex shay waa inuu sariic ku noqdo saddexaasha ma taqaanaa طaalibu xadiidi rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalama ama طaalib اlcilmi cumuuma waa inuu saddex shay ku noqdo maxay ha inuu maxay ku noqdo sariic inuu ku degdego oo uu deg deg u qaban karo nacam qoraalka iyo cuntada labadaas mad garanaysa haye yaa saddexaad ku daray waxay culimadu idhahdeen fi اlakli wاlmashi wa fi اlkitaaba maxaan kugu yidhi fi اlakli wاlmashi wa fi اlkitaaba saddexdaa shay waa inuu sariic ku noqdo qoraalka marka wahalo culimada iyo majaalista cilmiga fadhiyo culimada wax ka qoranayo ama cilmigii la yeedhinayo waa inuu sariicun fi lkitaaba noqdo kitaabada sariicana waa laisbaraa waa la waa lagu tadarubaayo waa lagu bar waxa weeyaan waxay u baahan tahay inuu qofku la qabsi iyo mumaaraso ilaa xad aada marka dambe gaadho inaad wax ka qorto sheekh ama caalim hadlaya hadalka uu leeyahay dhammaantii inaad qorto inaad qorto taasi waa mid marka kitaabat lcilmi waa inaad sariic ku tahy haddaad kitaabadaadu bati tahay dee waxba qoran maysid oo wax badan baa ku dhaafaya wax badan ayaa ku dhaaf akliga iyo cunidda iyo cabitaankana waa inaad sariic ku tahy sida kaman doostan wa cunta saaxib ya oo aad wak waktigaa la beekaaminaya waktigaa la rabaa in in la kasbado oo wax aan cunto iyo cabitaan ahayn oo cilmigii iyo taxsiilkiisiiyo lagu qabto iyo socodkana waa inaad sariic ku waa inaad sariic ku iyo daalibulcilmi waa inaad si diinka u socon <laughs> ya dee gaari may xalaqaadkii cilmiga ahaa dee gaari maysi xalaqad walba iyadoo kaa hor bilaabantay amaba sii dhammaanaysa ayaa tegeysa haddii haddaad luudayso si awgeed waa inu cilmigu saddexdaa waa inu isbaro wuxuu yidhi sheekhu xafidahu llahu wasadadana wayaah almusnad huwa musnadku ma اtasala sanaduhu marfuuca can الnabiyi salى اllahu alayh wasalama ma اtasala sanaduhu waa xadiiska sanadkiisa uu xidhiidho marfuucan xaalu yahay mid loo kor yeelay can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam ay ilى الnabiyi salى اllahu alay waslm nebiga mid loo kor yeelay weynu yahay ama marfuucan xaalu yahay mid loo rafciyey oo laga warinayo can الnabiy salى الlahu alيه waslm laga warinayo falmusnadu musnadki yajmacu wuxuu jamcinayaa annawceyni laba nooc asaabiqeyni ee ka horeeyey soo hormaray oo maxay ahayn alitisaalu wاrafc soo mutasilna gaarumaynu soo sheegin marfuucna gaarumaynu soo sheegin mid walbana tacriif iyo qeexiduu leeyahay baynu soo sheegay kulu ma Ah, muxuu yihi markuu mutasilka tacriifinayay saaxib albayquniya ah wlmusnad mut mutasilu lisnaadi min raawihi xata lmustafa walam yabin waaya marfuuca markuu tacriifinayeyna muxuu yihi wamaa udifa linabi lmarfuucu wamaa litaabicin walmaqtuucu labadaa sife ee labadaa noocee hore lahaayeen oo itisaalkiiyo rafcigiiya labadiibaa halkan ku kulmay markaasaa musnad loo bixiyey markaa musnadka waxaa shardiya inuu mutasilna noqdo oo raawi walba raawiga raawi walba sheekhiisii uu ka qaatay marfuucna uu noqdo nebiga calayhi salaatu wasalaam loo rafciyo labadaa shar labadaa qeyd baa musnadka u ah inay ku kulmaan ayaa shardi ah ma aragtaa fakullu musnadin xadiis kasta oo musnadi marfuucun weeye wa mutasilun weeye xadiis kasta oo musnada dee waa marfuuc oo waxaynu ihi waa in nebiga loo rafciya sala allahu alayh wasalama maxaa meesha ka baxay markaynu ihi waa in nebiga loo rafciya xadiiskii musnadka ayaa mawquufka hadde soo ma xadiiskii mutasilkaa ah, mawquufka ah, meesha u ka baxa wuu soo gelay fa kullu musnadin musnad kastaa marfuucun weeye wa mutasilun weeye waana marfuuc waana mutasil fii anin waaxid walaysa kullu marfuucin xadiis kasta oo marfuuci maaha aw mutasilin ama xadiis kastaoo mutasili maaha walaysa kullu marfuucin marfuucka xadiis kastaoo marfuuci maaha aw mutasilin ama mutasil kastaa ma yakunu musnadan musnad ma noqdo xadiiska mutasilka ahi qad laa yakunu musnadan inaanu musnad noqon baa laga yaaba soo ma hahy xadiiska marfuucayna qad laa yakunu musnadan oo waa laga yaaba inuu marfuuc yahay laakiin aanu sanadkiisu mutasil ahayn waayo waxaynu xadiiska marfuuca waxaa la eegaya in cidda loo tiiriyey marka waxaa dhici karta inuu noqdo xadiiskii marfuuc ahaa marfuuc marka xagga cidda loo tiriye la eego laakiin sanadkiisuu yahay munqaطic gayr mutasila ma aragtaad waay ama musnadka labadaa sifo waa inay ku dhammaadaan ya waay اtasala bisanadi ظaahiruhu اlاtiصaal ayaa ahlulcilmiga qaarkoodna yidhah wa kulu marfuuci itasala bisanadin ظaahiruhu alitiصaal saasay yidhahdeen walaa yalzamu ka dhalan maayo waayo xadiiskii musnadka ahaa waxaanu nidhi waa xadiis kasta oo nebiga loo rafciyo calayhi salaatu wasalaam oo sanadkiisana uu mutasil iyo ruwaaddiisa nin walba niga kale u ka maqlay waadix ayib haddaba waxaa isweydiin leh xadiiskii mutasilka musnadka ahaa ee labadaa was labadaa qayd lahaa ama labadaa sifo lahaa mar kastoo labadaa qayd ay mutawafir noqdaan oo labadaa qeyd la helo ma saxiixba haddii labadaa qeydba la helo ma saxiixunba mise qad yakunu صaxiixan wa qad laa yakunu صaxiixan intii buu sheeku kuu sheegaya walaa yalzamu ka dhalan maayo min wasfi lxadiisi xadiiskii in lagu sifeeyo bikownihi inuu yahay musnadan xadiisku inuu musnad yahay in lagu sifeeyo ka dhalan mayso an yakuuna صaxiixan inuu saxiix noqdo faqad tatakhalafu canhu waxaa laga waayi karaa faqad tatakhalafu canhu waxaa ka maqnaan karta bacdu shuruudi tatakhalafu canhu waxaa ka maqnaan karta bacdu shuruudi shuruudi alukhraa ee kale ayaa ka maqnaan karta oo maxaa kamid a shuruudda ka maqnaan karta ka ruwaati waaba inay ruwaaddu cadaaladii cuduul yihiin oo kale aw dabdi mama ay xifdigoodii uu aw dabdi mama ama xifdigii ruwaadda ayaa ayaa dhinmi kara amaba la waayi kara aw yakuunu ama wuxuu noqon karaaba mucallalan bicilatin qaadixa mid lagu cileeyey cilo qaadixa ah maaragtada xadiiska saxiixa maxaynu usoo shardina imse shardi kam shuruuطa ishtaradna lilxadiisi saxiix aw yushtaradu lilxadiis an shan shardi soo maa xadiiska musnadkaa laba shardi baa mutawafira oo waa itisaalkii iyo inuu marfuuc yahay ya ama hal shardi ba iskaga soo qaata shuruudii kale way maqnaan kartaa hadday shuruudii kale maqnaan maqan tahay wuxuu noqonayaa musnad gayru صaxiix hadday shuruuddii kala dhammaystiran tahayna wuxuu noqonayaa musnadun saxiix sidaa awgeed haddii lagu dhaahdo musnad kastaa ma saxiix ba maxaad odhanaysa maya saxiix kastaana ma musnad ba idan waa inaad fahanto warka noocaasa xadiis kastoo saxiixay ma musnad ba maya xadiisku wuxuu noqon kara yani wuxuu noqon karaa xadiis kasta oo saxiixii musnad ma noqon karo wuxuu noqon karaa xadiis mawquufa de ayuu noqon karaa oo صaxiixa wahaa kada ayib waay markaa warkaana waad fahantay walaa yalzamu ka dhalan maayo min wasfi اxadiisi xadiiska in lagu sifeeyo bikownihi inuu yahay in lagu sifeeyo musnadan xadiiska inuu musnad weeyaan lagu la yidhaahdaa ka dhalan mayso an yakuuna صaxiixan inuu mar walba صaxiix yahay qad yakunu صaxiixan waqad yakunu daciifan aw hayra saxiix faqad tatakhallafu waxaa ka hari karta canhu isagoo ka maqnaan karta bacdu shuruudi luqraa shuruudii kale ka cadaalati ruwaati ruwaaddu inay cuduul yihiin oo kaleba weeyaan inay wargalan yihiin ruwaaddiis haahay aw dabdi mama xifdigoodiio kale la waayi kara oo waxaa dhici karta xadiisku inuu musnadna noqdo marfuucna noqdo laakiin ruwaaddiisa nin kamid uu yahay sayiu lxifdi ruwaaddiisa nin kamid uu maxay yahay sayiu alxifd ade xadiiska maxaan leedahay wain uطliqa inuu yahay musnad baha lagu ilaaqe lakinahu laa yalzamu min kownihi musnadan an yakuna eesh yakuna saxiixan warkan waayd waxaad macnihiisa fahmaysaa inuu warkani macnuhu ku fadhiyo waxaad fahmaysaa markaad aragto kutubta ahlulcilmiga qaarkood oo musn kutu kutubulmasaaniid oo axaadiis aan saxiixayn ay ku taalo markaasaad fahmaysaa haddaad aaminto in musnad kastaa saxiix yahay hadhowta markaad kutubta masaaniidda ku aragta axaadiis aan saxiix ahayn oo cilal ku sugan yihiin ama eh, ruwaadooda aanay xifdigooda uu yahay mutakalamuun fiihi qaar laga hadlay ama ama uu yahay majruuxin fii xifdihim aw fii cadaalatihim markaas ayaa laga yaabaa de haddaad xadiis kasta musnad u haysatay inuu saxiix inay dhegmo meel ku taagto dadna stra warwaside salaaddu xaggee ka xidhmlaada in baa laga sheegayay deyntu dareemiyi intuu magaalo salaad salaad iid lagu tukanayin ayuu de wuxuu wuxuu yaqaanay dee salaad hal mar inta la takbiirato xidhanta de dabadeedna wuxuu arkay imaamkiio takbiir dabada qabsaday oo ragcadda koobaad mise jeer baa la takbiiranaya takbiirat lxraam marka laga yimaada mise jeer baa la takbiiranaya nacam a sabcun fi lula wa hamsun wuxuu arkay markaa imaamkii oo takbiirtii ku celcelinaya ayuu arkay imaamkii oo takbiirti ku celcelinaya arkay waa salaaddii ka baxay hore dha xaggee ka xidhmi laadahay ya salaaddu xaggee ka xidhmi laadahay wuxuu is salaaddii baa way xidhmi weyday bu is waay marka waa saas marka xadiiska musnadka macnihiis waa saas halkan sheekh wuxuu ku sheegaya markuu intaa dhameeyey wuxuu sheegayaa sheekhu musnad lafdiga ah lafdiga isilaaxa iyo eray bixinta musnad waxa looga jeeda muxadisiin uga jeedaan sheekhu u sheegay waa xadiis marfuuca oo lagu wariyey sanad daahirkiisuu yahay alitiصaal ama waa xadiis kasta oo oo jamciya laba sifo itisaal iyo rafci jamiil haddaba waxaa jirta lafdiga musnad min baabi lfaa-ida sheekhu wuxuu sheegay lafdiga musnad inuu ilaaqaad kale leeyahay macnayaal kaloo loo isticmaalay inuu leeyahay ictibaaraad kale tixgelin tixgelinayaa tixgelinno kale waxyaabo kale ahlulcilmigu ay ku ilaaqaan iyagoo shay mucayana u tixgelinaya u eegaya inuu leeyahay intiibuu doonay inuu kaaga faa'idayo yuطlaqu lmusnadu musnadka waxaa lagu ilaaqa calaa macaani macnayaal dhowr ah ay calaa macaanii cidda macnayaal dhowra ah oo kala ayaa musnad loo adeegsada qaala suyuudiyu raximah llahu suyuudi wuxuu yidhi suyuudi raximah llah waxaynu idhi kitaabkeennan waxyaabaha uu arday ardaygu ku baran doono ee muhimaadka ka mida marka baabka la joogo usuul lxadiid ama culuumu xadiisi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalama waxyaabaha uu ardaygu kitaabkan ku baran doono waxaa ka mid a culimadii fankan aimada ku ahayd amaba u khidmaysay ee ku sheeganayd iyo kutubtoodii baa ardaygu baran doonaa baynu soo ma kutub dhowraynu soo baranay oo uu ugu mudan yahay muqadimatu esh ibnu salax raximah llah maxaa la idhaha macrifatu culumi اlxadiid ayib suyuudi wuxuu ka mid yahay aimada fankan u ukhidmaysay iyo culimada fankan u ukhidmaysay qaala suyuuiyu raximah llahu suyuui wuxuu yihi allah u naxariistay jalaaluddiin cabdiraxmaan ibn abi bakr asuyuuti waxau waxa uu dhintay sagaal boqol iyo koob iyo tobankii hijri sagaal boqol iyo koob iyo tobankii hijiriga waa inaad qorato faa'iidadaas meelo dambe markuu inagu soo maro waa lagu weydiinaya jalaaludiin suyuudi magaciisa waxaa la dhaha cabdiraxmaan ibn abi bakr waa hagaa waa min culamaai misra waay waxa uu dhintay sagaal boqol iyo koob iyo tobankii hijri waxa uu yihi fi tadriib raawi kitaabkiisa tadriib raawiga la yidhaahdo wuxuu ku yidhi waan usoo noqon doonaa tadriib raawiga wuxuu yidhi almusnadu bifatxi nuuni nuunka marka la fatxiyo oo la dhaha musnad muxuu ka cararayaa musnid eeg almusnadu lafdiga musnad ah bifatxi nuuni nuunka marka lala fatxiyo la kor dhabo lahu ictibaaraatun waxa uu leeyahay macaani loo eego oo la tixgeliyo oo kala duduwan ayuu leeyay macnaata wuxuu ku leeyahay lafdiga musnad macnayaal kala duduwan baa loo isticmaala marka nuunta la fatxiyo aan hal shay ku fahansiiyo musnid haddii nuunka la hoos dhigo waxay culimadu u isticmaalaan culimada xadiisku cidda xadiiskii nabiga salى اllahu alayh wasalam ku warinaysa bisanadihi man yarwi xadiida rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalama bisanadihi ninka axaadiista nebiga sala allahu calayh wasalam ee asaaniiddeedii ku warinaya ee aimada iyo culimada ka mid ah waxaa la idhaahdaa musnid yusnidu alxadiisa ilaa ahlihi waadix soo ma waay musnad laakiin musnad macnayaal kala duduwan bay leedahay axaduhaa macnayaasha ay leedahay waxaa ka mid a ah midkood alxadiiu ati adiiska xadiiska uu soo socdo weeye tacriifuhu tacriifkiisa iyo qeexidiisa fi nawci araabici nooca afraad aynu ku qeexi doona min kalaami musanifi kamida musanifka kalaamkiisa yani wuxuu ujeeda atacriif aladi qadamnaahu ila isagu kitaab u sharaxaya laydhaa kitaabkiisa tadriiburaawiga wuxuu ku sharaxayaa kitaab uu imaamu nawowi leeya inuu sheegi doono marka wuxuu leeyahay musnad waxaa loo isticmaalaa xadiiska uu sheekhu ku sheegi doono nooca afraad ee ku iman doo xadiiska ku iman doono nooca afraad ee kalaamka musanifka nawowi ka mid a ah, musnadkaa waa looga jeedaa taasi waa ilaaq tari waxaan uu jeedaa tacriifkaynu hadda sheegnay xadiis kasta oo waxa weeyaan laba shardi jamciya itisaal iyo rafci soo maha waay kaa waa loo isticmaala u athani ka labaad macnaha labaad ee loo isticmaala waxa weeye alkitaabu waa kitaabkii alladii kitaabkaasoo jumica fiihi musnad mararka qaar baa loo isticmaalaa iyadoo magac kitaab looga jeedo hadalkan u fiirso musnad markaynu hadda tacriifinaynay waxa uu ahaa magac xadiis leeyahy soo ma arsoo ah, saama magac xadiis leeyahy ama istilaax iyo eray bixin xadiis loo isticmaalo markuu ahaa laba shardi waa inay ku kulmaan ba nidhiyo mutasilna uu yahay marfuucna uu yahay soo ma alitisaal waraf waxaa jirta musnad oo loo isticmaalo magac kitaab loo isticmaala jirta oo maxaa looga jeeda dee waxaa la leeya musnad imaam axmed musnad abu daawud atayanasi ya musnad ashihaab musnad alfirdows saasaa la leeyahay maxaa looga jeeda markaas musnad musnad albazaar ya abubakr albazaar saasaa la leeyahy maxaa looga jeeda markaa magac kitaab uu yahayna waxaa looga jeedaa kitaab kasta oo saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalama nin kasta oo ka mida axaadiistiisii gaar loogu ururiyo oo gaar laysu raaciyo xadiiskaasi waxaa la dhaha musnad cafwan kitaabkaasi waxaa la dhaha maxay musnad maxaan ku ihi caalim culimada ka mida kitaab alifaya kitaabkaasi axaadiis baa ku taalla axaadiistaasi waxay u waxaa qaabka loo tartiibiyey waxa weeye saxaabi kasta oo saxaabadii rasuulka ka mid a axaadiistiisii gaar baa meel loogu ururiyey oo laysu raaciye mathalan jaabir ibnu cabdillaahi ibnu xaraam iyo cabdillaahi ibnu cumar khadaab iyo cabdillahi ibnu cabaas ibnu cabdimualib iyo abi xamzata anas ibnu malik iyo abi saciidin alkhudri iyo abi hurayra nin walba axaadiis buu wariyay raggaa ka midi soo ma nin walba caalimkaasi intuu intuu u yimaaduu magiciisa qoro musnadu cabdilaahi bni cumar bn khadaab buu qoray deedna wuxuu hoostiisa ku sheegayaa axaadiistii isagu uu wariyey ee cabdilaahi bni cumar uu wariyey nabiga sala allahu alay waslam uu ka wariyey marka cabdillahi bni cumar axaadiistiisi meel bay isu raacday soo ma jaabir bn cabdillahi axaadiistiisi meel bay isu raacday oo ku ururi abi hurara xadiis meel bay isu raacday anas ibn malik xadiis meel bay isu raacday maxaa markaa isku xigaya waxaa isku xigaya xadiis cabdillahi ibni cumar khadaab uu wariyey oo dahaaro ku saabsan iyo xadiis cabdillahi ibn cumar khadaab wariyey oo nikax ku saabsan iyo xadiis cabdillahi ibn cumar khadaab wariyey oo jihaad ku saabsan iyo xadiis cabdillahi ibn cumar khadaab wariyey oo weyse ku saabsan iyo xadiis cabdillahi ibn cumar khadaab wariyey oo xaj ku saabsan kulluhu maxaa jamciya sifada jamcisa maxay tahay inuu cabdillahi ibn cumar khadaab wariyey waadix ikhwaan xadiiska kitaabka axaadiistii nebiga sidaa loogu jamciyo ee saxaabi walba axaadiistii gaarka la isugu geeyo musnad baa la yidhaahdaa warkaas maka dhanac hadhowaan qaarkii sheeg odhan doona markaasu garan waayo maxay ku kala duwan yihiin kitaabka musnad imaam axmed iyo iyo imaam lbukhaari saxiixiisu waxay ku kala duwan yihiin imaam lbukhaari saxiixiisu calaa xasabi masaanidi aaabati asaxaaba wa asmaa'ihim uma socdo ee abwaab buu u isagu iyo kutub soo ma isagu kitaa maalan waxa weeyaan salaada axaadiisteedii meel buu isugu geeyey salaadii buu sii kala guray axaadiistii tashahudka meel baa la geeyey kuwii sifatu salaam meel baa la geeyey kuwii waxa weeyaan haa ma aragta laakiin xadiis kitaabka musnadka ah saxaabi walba axaadiistii waa la israacinaya muxuu kugu uri sheekhu marka musnadkii macnayaashiisa waxaa ka mid a inuu mararka qaarkood noqdo magac kitaab leeyahay oo waa athani ictibaarka labaad waxa weeye iyo macnaha labaad ee musnad loo isticmaala waa alkitaabu kitaabkii aladii kitaaso jumica fiihi lagu ururiyey maa asnadahu saxaabatu waxay saxaabadu isnaadiyeen ay rawowhu ay wariyeen fa isagu ismu mafcuulin weeye musnad markaa waa ismu mafcuul oo waxaa looga jeedaa axaadiistii saxaabi kasta uu nebiga ka wariyey in gaar loo ururiyo warkaas ma dhihin sheekh waa kaas athalisu ta saddexaad waxa weeye an yulaqa in la ilaaqo oo wayuraadu bihi lisnaad musnad waxaa looga jeedaa masderki alisnaad tiirin tiirin oo fa masdaran buu noqonaya oo maxaynu nihi asnada yusnidu fa ka wax isnaadinayaa musnidun weeyaan wa huwa ka la isnaadinayaana musnadun weeyaan walficluna isnaadun weeyaan ma aragtaad arso sameyn hay waa cilmigu sheekh faysal idinku akrinaya sooma ya waay fa yakunu masdaran buu noqonaya oo musnadu shihaab iminka waxaa looga jeedaa axaadiistii uu isnaadiyey ee wariyey shihaab sheekha la wa musnad lfirdows ay asaniidu axaadiisihimaa waxaa looga jeedaa axaadiistoodii iyo asaniiddii ay ku wariyeen baa looga jeeda idan warka soo koob musnad mar waxaa loo isticmaalaa ilaaqa asalka muxadisiini musnad isticmaalaan waxa weeyaan magac xadiis isagoo ah waa xadiis kasta oo laba shardi jamciye itisaal iyo rafci soo ma mararka qaarkood musnad waxaa loo isticmaalaa magac kitaab isagoo ah waa kitaab kasta oo lagu ururiyey axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalama iyadoo loo eegayo oo laysraacinayo saxaabi kasta axaadistiisi saxaabada magacayntooda see loo tartiibiya waa cilmi kale iyadana calaa xuruufi lmucjam baa loo tartiibiya maya maya calaa xasabi fadlihim iyo wamanaaqibihim baa loo tiri loo tartiibiya maya calaa xasabi saabiqiyatihim ila alislaam iyo siday usoo kale islaam horreeyeen baa loo tartiibiya waa cilmi kale ma garata hahey waay isnaad waa musnad waxaa kaloo mararka qaarkood looga jeedaa bimacna alisnaad waa kitaab sheekh uu ku sheegay axaadiistiisa asaaniidoodii hay ama ha noqdaan mutasil ama ha noqdaan marfuuc ama ha noqdaan saxiix ama ha noqdaan daciif waa sidaas waaya halkaas intaa wa isla fahnay soo ma waxaan dib kuugu noqonayaa faa'iidadan darsigan aynu maanta ku khatimayna kitaabka tadriib raawi yaa iska leh yaa iska leh alimaamu asuyuuطi raximah اllah waxaa la yidhaha kitaabka magaciisa tdriib الraawi fi sharxi taqriib الnawaawi maxaan kugu yihi kitaabka magaciisa waxaa la dhaha tadriib raawi fii sharxi taqriibi annawaawi annawaawi waa nawowi waay tadriib raawi bal aynuu abtirino imaamka la yidhaahdo suyuudi raxima allah waxa uu ku sharaxay kitaabka tadriibu raawiga kitaabuu leeyahay alimaam الnawowi raximah اllah oo musطalaxa oo la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa altaqriib wاtaysiir altaqriibu wاtaysiir limacrifati sunan اlbashiir الnadiir baa la dhaha kitaabuu leeyahay alimaam الnawowi oo la ydhaha altaqriib wاtaysiir limacrifati sunani lbashiiri nadiir ayuu imaam imaamka ayuu suyuudi ku sharaxayaa ku sharaxay kitaabkiisa la ydhaha tadriib raawi tadriibu raawigu wuxuu ka mid yahay kutubta cilmiga musطalaxa kutubteeda ugu muhiimsan kamida buu ka mid yahay waxaanu ku sharaxayaa kitaabu imaamu nawowi leeyahay oo la dhaha altaqriib wاtaysiir intaan isla fahn alimaamu suyuudi goormuu dhintan nidhi sagaal boqol iyo imaamu nawowina goormuu dhintay raximahum ullah imaamu nawowi wuxuu dhintay lix boqol iyo iyo lix iyo toddobaatanka haddaa haddaad doonayso in inaanay kaa fakan waxaa tiraa imaamu nawowi goormuu dhintay lix toddoba lix ama sita sabca sita ya sita sabca sita waa laba lixaad oo toddoba udhaxayso ya waa hagaag imaamu nawowi raximahullah kitaabkiisii ataqriib ah, wataysiir waxaa sharaxay suyuudi waxaanuu ku sharaxay kitaabka la dhaha tadriibu raawi intaasi waadix soo ma labadaa kitaab ee midna sharaxa yahay midna mashruuxa la sharaxayo yahay labaduba waa matbuuc iyagoo si fiican u taxqiiqsan bay labaduba ay matbuuc yihiin taxqiiqaad kala duwanna leh oo kala kala fiican waa hagaag in yar iigu noqo marka ataqriibu wataysiirow adigu maxaad ahayd kitaabka la sharaxaya taqrib wataysiir intaanan halkaa ka gudbin sida imaam eh, sida suyuudi uu sharaxay tadriib eh, uu sharaxay ataqriib wataysiirka nawowi ayaa waxa kitaabkaa sharaxay oo kale caalim kale oo suyuudi ay aqraan ahaayeenoo isna la yidhaahdo shamsudiin maxamed ibn cabdiraxmaan asakhaawi oo caan ku ah alimaam sakhaawi imaamkaasina wuu sharaxayo taqriibka uu sharaxo waxaa kitaabkiisa magaciisa la idhahdaa sharxu taqriibi wtaysiir maxaa la dhaha baan kuri idan ataqriib wataysiir nawowi leeyahay laba sharax baynu u haynaa soo ma miduu sakhaawi leeyahay iyo miduu suyuudi leeyahay suyuud iyo sakhaawina waa maxay baan kuri waa aqraan sakhaawi wuxuu dhintay shamsudiin asakhaawi wuxuu dhintay sagaal boqol iyo labadii hijriga sagaal boqol iyo labadii hijri waana caalim leh musanafaad naafica iyo mualafaad maatica oo muxararatun muxaqaqa aada ahlulcilmigu u ammaaneen waay ragga ku sheegan cilmiga xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalama iyo culuumta sunnada ayuu ka mid yahay asakhaawi raximah اllah waa hagaag alfiyat lciraaqina wuxuu ku sharaxay maxay kitaab aada u qiimo badan oo laga daba dhacay oo laga maarmi waayey oo mutaakhiriintu isagoo kale keeni kari waayeen maaragta waay fatxulmukiif baa la idhaha waay imaamu nawowi kitaabkiisa ataqriib wataysiir aan markaa waryar ka sheego imaamu nawowi raximah llah waxa uu u yimi kitaabkii caanka ahaayee muqadimatu ibnu salaax la odhan jiray ayuu u yimi oo aynu nidhi waa kitaab fii hada albaabi cumdo ah kutub lmusalax halka uu kutubta matniga xadiiska nebiga bukhaari ugu jiro waxa ugu jira kitaab ibnu salax soo saama kitaabkiibuu u yimi oo wuu ikhtisaariyey muxuu ikhtisaarinayaa muqadimatu esh ibnu salax wuxuu ku ikhtisaariyey wuxuu ku ikhtisaariyey kitaab uu u bixiyey irshaadu ulaabi alxaqaa'iq ilaa macrifati sunani khayri alkhalaa'iq maxaan kugu yidhi irshaadu ulaabi alxaqaa'iq ilaa macrifati sunani khayri alkhalaa'iq wuxuu caan ku yahay kitaabkaasi alirshaad linawowi muxuu caan ku yahy waan kugu ihi kitaab alirshaad la yidhaha buu ku ikhtisaariyey muqadimat ibnu salax kitaabkii buu sii ikhtisaariyey mukhtasarkii ayuu haddana ikhtisaariyey wuxuu ku ikhtisaariyey kitaab la dhaha altaqriib wataysir limacrifati sunani اlbashiir الnadiir idan altaqriib wataysir waa maxay waa mukhtasaru mukhtasari ibnu salax intaan doonay inaan kufasiyo intaas waadix soo ma kitaabkii uu irshaadkii ku kitaabkiisii alirshaad ee uu ku ikhtisaariyey ibnu salax kitaabkuu kusii ikhtisaariye ataqriib wataysiir ayay nawowi iyo suyuudi ayay cafwan suyuud iyo sakaawi sharaxayaan markaasuu suyuud wuxuu ku sharray kitab la ihahdo tadriib raawi idan tadriib raawigu warkiisu waa sidaa kitaabka uu sharaxayaana waa kitaab mukhtasaro ah kitaab laga soo gaabiyey muqadimat bnu salaax hadalka maxaan u sheegay culimada qaar baa iska soo ikhtisaariya hadalka waxay idhahdaan kitaabka imaam nawowi ataqriib wataysiir wuxuu mukhtasar u yahay kitaab ibnu salaax kitaab ibnu salaax ayuu mukhtasar u yahay laakiin markaa marka xaqiiqada la sheego wuxuu u yahay mukhtasar kitaab mukhtasar oo kale oo laga soo ikhtisaariyey muqadimatu ibn salax alirshaad la idhahdo halkaas waaan waxaan warkaa u sheegay kutub lcilmi abtirsiin bay leedahay saxib kitaab walba meeluu salka ku hayuu leeyahy marka waa inaad abtirsiintooda barato oo aada fahanto kutubtu siday isugu xidhanta waxay kaa saacidaysaa kutubtu siday isugu xidhan tahay iyo sida ay u kala dhambalantay ama u kala dhalatay marka aad fahanto waxay kaa caawinaysaa kitaabka asalka ah garashadiisu waxay kaa caawinaysaa mukhtasarkii marka kelmad kamidi kaa ishkaal gasho meel aad u qaado garan weydo tasiif ku dhaco xaggaad ula noqonaysa dee meeshuu ka yimi ha bal asalkii ma eega badanaysa dabeedna kelmadiio furfuran ama ishkaalkii ka baxday ama saani u qoran baad helaysa waadix ya khawaan haddii amaanad garanayn meeluu ka yimi oo sumadlaabo kuu yahay dee waa khalaas qaladka dhaca ma sixi kartid marka tadriib raawi qiimahana wuu leeyahay halkaana wuu kasoo jeedaa subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk